alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sal allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigeennani waa kii labaatan iyo koobaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibn caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa ducada soddon iyo sagaalaad xadiidkeeduna waa xadiidka xadiidka suhayb الruumi wuxuu qofku odhanayaa maa yaquulu man khaafa qowman maa maxay buu yaquulu odhanayaa man qofkii khaafa ka cabsada qowman qolo inay dulmi iyo dhib u geystaan wuxuu leeyahay allaahuma allahayow ikfiniihim ilaahow iiga filnow bimaa shaygii shi'ta aad doontid muslim baa xadiidkan wariyey qiso dheera wuu lahaa oo qisadiisu waxay ahayd reer bani israa'iil wakhtigeediioo nebigeennaa ka warramay sala allahu calayhi wasalama nin ilaahnimo sheegtay iyo wiil yar ah oo intuu qabtay weliba wiilku diin iyo tawxiid iyo ilaahnimo inuu ilaahay keligii leeyahay intuu sheegay uu niman ciidana u dhibay wuxuu yidhi kaxeeye oo buurta dhaladeeda inta saartaan hadduu diintan ka noqdo uu haysto ilaahay keligii ha la caabudo ah soo daaya hadduu ka noqon waayo ku adkaystana buurta dhaladeeda ka soo tuura buurta dhaladeedii markay marinayaan bay buurtii inta gilgilatay bay ayaga laftirkoodii baaba'een isagoo lugeynayuu haddana yimi maxay ku gilgilatay ilaahi buu baryo wuxuu ku yidhi allaahuma kfinihim bimaa shi'ta awooddaadu waa ballaaran tahay waxyaalahaad adeegsatid markaad qolyaha laagaysidna way tiro badan yihiin ilaahu diintaadaa laygu haystaayo qolyaha waxa rabtay iga kaafiyo iga fillow hadduu ninkii boqorkaayo ilaahnimada sheegtay u yid war meeye ilaahay baa iga filnaadaybi kuwo kale uu ku daray oo wuxuu yidhi badda intaad la fuushaan doon bartankeeda markaad maraysaan hadduu diintiisa ka noqdo soo daaya haddii kalena badda ku tuura baddi markii la tegayba mawjad baa dhacday bahashiina waa qallibantay ayagiina waa baabeen keligiio haddana socdaa yimid mar walbana wuxuu ku haya allahuma kfiniihim bimaa shi'ta cidda aad ka baqaysid maamulkooda allah gacanta ku haya ilaahay ka hoos galoo ilaahu iga filnow ducada afartanaad ducaau man asaabahu waswasatun fi liimaan ducaau man ruux ducadii ayuu u baab yaha asaabahu ay ku dhacday waswasatun waswaas fil iimaani iimaankiisa iyo towxiidkiisuu ka waswaas shaydaanku mar walba dhan buu kaa soo gelayaa meeshuu ugu jecel yahay inuu kaa soo galana waa inuu towxiidkaaga kaala dagaalimo oo gaalnimo ku geliyo hadduu iimaankii kaa shakigeliyo oo waswaas kuga abuuro marka waswaas hadduu kuga abuuro maxaa xal ah ducada koobaad waxa weeye xadiidka abu hurayra iyo tan labaad iyo tan saddexaadba yastaciidu wuu magangelayaa billaahi ilaahay ilahay buu ka magangelayaa maadaama waxaanu yahay waswaas xag shaydaan ka yimid acuudu billaahi min ashayaan rajiim ayuu odhanaya qaybta labaad yantahi wuu ka harayaa camaa shaygii waswasa shaydaanku ku waswaasiyey fiihi dhexdiisa wixii shaydaanku waswaaska ugu ridayo ilaahay yaa abuuray iyo waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah waad ka reebtoomaysaa qaybta saddexaad yaquulu wuxuu odhanayaa aamantu waan rumeeyey billaahi ilaahay wa rusulihi rusushiisana waan rumeeyey ilaahygii aan rumeeyey iyo rusushiisa ayaan ku kalsoonaa marka waswaskaanaga dhaaf qaybta afraad yaqra'u wuxuu akhrinayaa qowlahu tacaala huwa alle alwalu kii horreeye weeye oo shaydaan hadduu kugu yidhahda ilaahay yaa abuuray waxaad leedahay ilaahay wuu horreeyeyoo horrayntiisuna meel ay ka bilaabatay ma leh wal aakhiru kan dambeeyey weeyaanoo waa jiri doonaayo kan dambe weeyaanoo meel ay ku dhammaato male aakhirnimadiisu waddaahiru midka ka sarreeya makhluuqiisa weeye waalbaatinu midka makhluuqiisa u dhow dhoweeyaanoo cilmi ahaan ugu dhow wahuwa allana bikulli shayin wax walba caliimun mid og weeyaan ducadaas aayaddaasna wuu akhrinayaa oo suurat lxadiid ah abu dawuud baana xadiidka intan la akhrinaya ishaaray aarkuna waa aarka cabdulaahi bnu cabbaas baa laga wariyaa ducada afartan iyo koobaad ducaau qadaa'i dayn qofkii dayn lagu yeeshay ducadii uu akhrisan lahaa ducaau qadaa'i dayni daynta guditaankeeda ducadii loo akhrisan lahaa inuu ilaahay kaa gudo xadiidkiisu waa xadiidka caliy bna abi aalib wuxuu odhanayaa qofku allaahuma kfinii ilaahu igu filnow oo igu filnaysii bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaraamtaada ilaahu iga kaafi wa aqninii ilaahu iga deeq bifadlika adiga ixsaankaaga caman dadka siwaaka adiga kaa soo haray tirmidi baa xadiidkan wariyey bidaayadiisuna waxay ahayd nin mukaatab ah mukaatabka waxaa la yidhahdaa nin addoon ah oo qolyuhu addoonka u ahaa ama iyagu ha ku yidhahdeen ama asagu ha ka codsadee ay isku yidhaahdeen intaasaan kuu soo shaqaynayaa xoolaha intaa leeg haddaan kuu keeno may xoraynaysaa isna uu yidhi haa ninkaasaa cali bn abi aalib inta u yimid buu wuxuu ku yidhi innii cajaztu can kitaabatii faacinni kitaabayntii la kitaabeeyey baan awoodi waayey caliyow ii kaalmee cali baa wuxuu ku yidhi alaa ucallimuka kalimaatin callamaniihinna rasuulullaahi sal allahu calayhi wasalam low kaana calayka milu e, e, siiri daynan addaahu allaahu canka miyaana ku baraynin wax uu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam oo hadday dushaada ahaan lahayd buurta siir loo yaqaano oo kale wax la egoo daynoo dusha kaa saaran haddana ducadan akhrisan lahayd ilaahay wuu kaa gudi lahaa ninkii wuxuu yidhi haa ducadaanaa nabiga ka maqlay oo daynta loo akhrista ay akhrisan allahuma akfinii bixalaalika can xaraamik wa aqhninii bifadlika caman siwaak ayib allaahuma allahyow ikfinii iga filnow igu filnaysii bixalaalika xalaashaada oo igu qanci can xaraamika xaraamtaada inaan cuno oo u hanqaltaagana ilaahu iga filow wa ilaahu iga deeq bifadlika adiga ixsaankaaga camman dadka siwaaka adiga kaa haro ilaahu ha ii baahigelin ducada labaad ee baabkan allahuma innii acuudu bika min alhammi waalxasani allahuma allahyow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alhammi murug iyo walxasani tiiraanyo iyo walcajzi awood la'aan iyo walkasali wahsi iyo walbukhli bakhaylnimo iyo waljubni fulaynimo iyo wadalaci dayni daynta culayskeeda iyo waqalabati rijaali ragga adkaanshahooda shalay baynu soo sharaxnay xadiidkaasoo casharkeenna shalay buuba ka bilaabanayay ducada afartan iyo labaad ducaau lwaswasati fi asalaati walqiraa'ati ducaau lwaswasati waswaaska ducadiisii fii salaati salaada dhexdeeda qofku ku waswaasay ducaduu ka akhrisanayay iyo walqiraa'ati qur-aankii uu akhrinayay hadduu ka waswaaso ducaduu akhrisan lahaa acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim wadful canyasa calaa yasaarika aaaan saddex jeer bidixdaada u wuxuu qofku odhanayaa acuudu waxaan magangelayaa billaahi ilaahay min ashaydaani shaydaan ayaan ka magangelayaa shaydaankii alrajiimi la dheereeyey oo naxariista ilaahay laga durjiyey wadful tufna calaa yasaarika dhankaaga bidixda ah alaaan saddex jeer u tuf saxaabiga xadiidkan wariyey waa cumaan ibn abilcaas dhammaystiran buu xadiidku lahaayo wuxuu ahaa cumaan baa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ina shayطaana qad xaala baynii wa bayna salaatii wa qira'atii yulabisuhaa calaya rasuul allow shaydaan baa fara kulul igu haya salaaddii iyo aniga iyo qur-aankii iyo aniga ayuuna kala dhex taagan yahay waswaas iyo labsi buuna igu samaynaya waxbuu isaga kay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi daaka shayطaanun yuqaalu lahu khinzab waa shayطaan magacyay kale leeyihiina shaydaanka magaciisana khinzab baa la yidhaahdaa faidaa axsastahu fatacawad billaahi minhu markaad dareentid ilaahi ka magan gal wadful calaa yasaarika alaaan saddex jeer racandhuuf dhankaaga bidixdaa u tuf saxaabiga muxuu sameeyey saxaabigu wuxuu yidhi fa fafacaltu dalika faadhabahu allaahu cannii sidii un baan sameeyeoo shayddaankana waan iska naari jiray dhanka bidixdaana saddex jeer baan candhuuf u tufi jiray ilaahay wuxuu igu galladaystay xanuunkii inuu iga tego ilaahay waswaaska iga tagsiiyey waxay arrinkaasi ku tusinaysaa ku dhaqanka lagu dhaqmaa sunnada nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama barakada iyo khayrka iyo ijaabada ay leedahay mar haddaad ku dhaqanti waa daawo wuxuu nebigu kuu sheegay ilaahay baa kuu barakaynaya ducada afartan iyo saddexaad ducaa'u man ruux ducadii ayuu u baab yahay istascaba uu ku cuslaaday calayhi dushiisa amrun arrin waxunbaa ku adkaaday meelo badanoo wax ka rajaynaya wax ka soo xirmeen albaabo badan baa iska soo xiray culays badan buu dareemaya maxaa u xal anas ibni maalik xadiidkiisa allahuma laa sahla ila maa jacaltahu sahla waanta tajcalu lxasana idaa shita sahla allaahuma allahayow laa sahla wax fudayd la yidhaahdaa ma jiro ilaa maa shaygii maahane jacalta aad ka yeeshay hu asaga sahlan mid fudud wa anta aduguna tajcalu waad ka yeeshaa alxasna murugta alxusna murugta idaa shita haddaad doontid sahlan fudayd ayaad ka yeeshaaye ilaahu ii fududee arrinkan sidaasaad leedahay ibnu xibbaan baa fii saxiixihi ku wariyey alimaam alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkani waa xadiid saxiixa ah. cabdulqaadir arraa'uudna isaguna adkaaru nawowi takhriijka uu ku leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkani wuu sugan yahay wuu saxiix yeela maa yaquulu wayafcalu man adnaba denban qofkii dembi gala muxuu samaynayaa maxaybuu yaquulu odhanayaa oo wayafcalu uu samaynayaa man ruuxii adnaba gala demban dembi xadiidkan abubakar sidiiq xadiidkiisa weeye maa min cabdin qof ma jiro yudnibu dembaabaya qof ma jiraaliya rag iyo dumarkuu kuu ha noqdo demban dembi dembigaasna lama kala qaadin ma ku yarbaa mise waa ku weyn asna kala qaad ma leh oo fa yuxsinu markaa hagaajinaya altuhuura waysada uma yaquumu istaagayo fa yusallii istukanaya rakcatayni laba ragcadood uma yastakfiru dembidhaaf dalbaya oo weydiisanaya allaha alle ilaa kafara wuu u dhaafayaa allaahu alle lahu ruuxaas abu daawuud iyo tirmidiba way wariyeen waana xadiid saxiixa dabcan wixii xuquuq aadamaah waxay u baahan tahay istixlaal iyo toobadkeen gooni ah laakiin asbaabta dunuubta lagu dhaafo waxaa ka mida salaada waxaa ka mida istikfaar dalabka ilaahay istikfaar iyo dembidhaaf dalab la weydiisto dembidhaaf ilaah laga codsado ducaau tardi shaydaani wa wasaawisihi ducada afartan iyo shanaad waxaa weeye ducaau tardi shaydaan shaydaanka erintiisa iyo iska burintiisa ducadiisa iyo wa wasaawisihi waswaaskiisa alisticaadatu waa in la magangalo galo billaahi alle minhu xaggiisa laga magan galo haddaad waswaasiyo wax dareentid haddeeraan soo maraynaye shayddaanka iska naar ayib laba wuxuu samaynayaa aladaanu adaan oo xadiidkii wuxuu u deliishanayaa musanifku abu hurayro marka la addimayo shayddaanku inuu cararo asagoo weliba naqas gadaal ka sii daynaya marka la aqimayana uu cararo asagoo naqas sii daynaya waxyaaluhu sidaa ugu cararayana waxaa ka mid ay culammada qaarkood tilmaamaan shaydaanku dee salaad baa la isugu yeerayaa iyo towxiide wuxuu rabaa towxiidkaa inuusan maqal oo uu iska mashquuliyo markaasuu wuxuu isku sii daynayaa naqas iyo carar waxay labaadoo culummadu sheegaan waa jees jees salaad baa la isugu yeedhay iyo tahaaro iyo weyso salaadduna tahaaray u baahantah asaguna neef buu gadaal ka sii daynayaayo wixii salaada looga baahnaayo tahaaro ahaa cagsigeed buu la imaanayaayoo neef uu gadaal ka sii daaye ah marka waa iyada laftirkeeda waa nooc jeesjees iyo cinaad iyo madax ah waxaa saddexaday culimmadu leeyihiin towxiidkaa lagu dhawaaqayo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah iyo allahu akbartaasuu xamili laayaho inta khalkhalo oo uu cabsado oo cabsidu ka badato ayuu xajiyaashaa furfuranahayo neef buu sii daynahaya iyo aryuu gadaal ka sii daynaya ayaduna waa suurtagal intuba waa suurtagal waxaa kaloo suurtowda qofkaa addimaya maadaama la yidhi mu'adinka cid kastoo maqashay qiyaamada way u markhaati kacaysaa xaasidnimaa ku jirto inuusan maqal buu rabaayo naqaskaa iyo aaryadaa uu sii daynayo ayuu addinka isku ilowsiinayaayoo inuu maqlaba ma rabo suu qiyaamada u markhaati kaco kii la yidhaahdo musanifku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haddaad adintid oo adin la timaadid waxa weeye shayddaanku meeshaas ayadaa ah waxyaalaha kaa cayrinayay ka mid tah adkaarta subaxii la akhristo midda galabtii la akhristo adkaarta hurdadii midda soo tooska guriga marka la gelaya iyo marka laga baxayo masaajidka marka la gelaya iyo marka laga baxaayo adkaartan aayad kursiga oo kale marka la seexanayo labada aayadooda ugu dambaysa suuratulbaqara oo kaleeto laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahoo aanu soo marray oo galabka isu wixii qofku akhrisanayo arrimaha noocaasoo kaleetaha waxay u noqonayaan xirsixir ayib saddex wuxuu la imaanayaa aladkaaru adkaar ayuu la imaan iyo wa lqur'aani qur-aanka akhrintiisa oo nebigu sala allahu calayhi wasalama laa tajcaluu buyuutakum maqaabira war guryihiinna xabaal ha ka dhiginina xabaashu meel cibaada ma aha laakiin guryihiinnu meelo cibaad ahaan noqoto ina shayطaana yanfuru min albeyti اladii tuqra'u fiihi suuraة اlbaqara muslim baa wariyey shaydaanku wuu ka cararaa wuu ka fogaadaa guriga suurat اlbaqara lagu akhriyo marka gurigaaga suuraة اlbaqara ku akhriso xataa haddaadan awoodin cajaladaha ku daaro suuraة اlbaqara ku daar ama dadka yaqaana igu akhriya dheh mushkilo ma lehe ducada afartan iyo lixaad adducaau ducada qofku akhrisanaya xiinamaa wakhtiga yaqacu ku dhacayo maa shay laa yardaahu uusan raalli ka ahayn waxaadan jeclayn baa kugu dhacay ow quliba ama waa laga adkaaday calaa amrihi arrinkiisa waxaadan jeclaynoo raalli ka ahayn markay kuu qabsatoo kugu dhacdo ama inta wax lagugu qabsado lagaaga xaqdaran yahay lagaaga adkaado wixii dhici lahaay oo ad akhrisan lahayd wuxuu qofku leeyahay qadar allaahu ilaahay baa qadaray hawshaan wamaa wixii shaa uu doonana facala ilaahay wuu samaynayaa xadiidkani bidaayuu ahaayo wuxuu ahaa almu'min alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciifi qofka mu'minkaahee qawigaahee xoogga badan iimaankiisu xoogga badan yahay mabaadi'diisu adag tahay meesha xoog looga baahan yahay ku xoog badan kaasaa ka khayr badan qofka mu'minkaahee daciifkaahoo iimaankiisu liito wa fii kullin khayrun mid kastooo labadooda ka mida ah, kaa qawiga ah oo xoogga badan iyo kaa daciifkaana ah, khayr buu leeyahayoo waa mu'min markaasaa nebigu yidhi ixris calaa maa yanfacuka adduunkaaga iyo aakhiradaadaba wixii ku anfacaya ku dadaal wastacin billaahi ilaahay kaalmayso oo markaad arrimahaga samaynaysid ruux ilaahay kaalmaysta noqo walaa tacjazha caajizinoo ruux aan waxba qaban karin oo waxba isku dayi karin ha noqonin wain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kaana kada wakada adigiioo dadaalaya oo wixii ku anfici lahaa ku dadaalaya adigiioo ilaahay kaalmaysanaya adigiioo cajzi iyo karitaan la'aan aysan kugu jirin haddii haddana wax aadan rabin oo culaysuu ku soo wajaho ha odhanin alla maxaa meeshaas u imid alla maxaa meeshaas u imid alla maxaasa midna ha odhan walaakin qul qadara allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu rabana wuu sameeyay haddii intii awooddeeda hayna anugu waan la imid fa inna low taftaxu camala shayaani kelmadda low ah shaydaanka camalkiisa iyo waswaaskay furaysaa haddaana nairobi imaan lahayn haddaan sidaa ahaan lahaa haddaan meel hebla tegi lahaa haddaanan waxaan samayn lahayn waxaa ma dhaceen waswaas iyo murugo iyo tiraayo waxaan ahayn oad ka faa'iidayside hawshaa ma leh ducada afartan iyo toddobaad tahniya tahni'atu lmawluudi lahu wa jawaabuhu tahni'atulmawluudi kii loo dhalay tahniyaydiisa iyo u hambaliyayntiisa lahu asaga iyo wa jawaabuhu haddii loo hambalyeeyo jawaabta laga rabo waa baab iyo ciwaan laba qaybood ka kooban qaybta koobaadi waxaa weeye qofkii ilma loo dhalay in loo hambalyeeyo ilmaha loogu bishaareeyo aan laga naxin qaybta labaadina waxaa weeye haddii laguu hambalyeeyo qofkii walaalka ay ahaayo isu kaa xilqaamay oo kuu hambaliyeeyey maxaa kaaga aadan qofka odhanaya aharkan xasanulbasri ayaa iskale hadal nebi ma aha baaraka allaahu laka fi lmawhuubi laka wa shakarta alwaahiba wa balaqa ashuddahu wa rusiqta birahu baaraka allaahu allah kuu barakeeye laka adiga fi lmawhuubi ilmaha laguu hibeeye laka adiga waa hibo ilaahay yahabu liman yashaau inaaa ilmahan ilaahay kuu hibeeyey allaha kuu barakeeyo washakarta allow aad ku shukrida alwaahiba allihii ku siiyana shukrigiisa allah ku waafajiyo wa balaqa ha gaara ashuddahu adaygiisa iyo xooggiisana ha gaara ilmuhu oo inuu qaangaaro oo kobco oo awoodaysto oo wax ku tara wa rusiqta allaha kugu arsaaqa birahu samafalkiisa iyo baarinimadiisana ilaahay ha kugu arsaaqo intaa marka lagu yidhaahdo wayaruddu qofkii wuxuu ugu jawaabayaa calayhi dushiisa qofkii hadlay almuhanau kii loo tahniyeeyey oo loo waxa weyaan hambaliyeeyey baa wuxuu ku jawaabaya wayaruddu wuxuu ugu jawaabayaa calayhi kii wax tahniyeynayey oo hambalyeynayey dushiisa waxa uu jawaabaya almuhanau kii loo hambalyeynayey fayaquulu wuxuu odhanaya baaraka allaahu allah ku barakeeya laka adiga wabaaraka calayka dushaadana allaha barakeeyo wajazaaka allaahu khayran allaha khayr kugu abaalmariyo warasaqaka ha kugu arsaaqa allaahu alla milahu oo kale wa ajzala ha weyneeyo ha ballaariyo awaabaka awaabkaaga iyo ajarkaad helaysidna ilaahay ha kuu ballaariyo ayib maa yucawadu bihi lwlaadu awlaaddaadu waxay u baahan yihiin xirsixir mar hadday awlaaddu xirsixir u baahan yihiin maxaa xirsixir looga dhigayaa maa maxaybaa yucawadu magan looga dhigayaa bihi asaga al owlaadu owlaadda xadiidka ibnu cabbaas baa wuxuu ahaa kaana rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucawidu mid magangeliya alxasana xasan iyo walxusayna xusein radiallahu canhuma wuxuu odhan jiray uciidukumaa waxaan magan idinkaga dhigay oo aan magantiisa idiin dhiibay bikelimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaamati ee dhammayska tiran min kulli shayaanin shayaan kasta ayaan ilaahay magan idinkaga dhigay inuusan idin taaban iyo wahaamatin xayawaan kastoo wax dhibo oo sun leh wa min kulli caynin iyo il kasta laamatin ay xanuun badan ilaahay dadka ishoodana geesaa idinka mariyo shayddaanka waswaaskiisa iyo dhibkiisa geesaa idinka mariyo sidoo kaleeto ilaahay geesaa idinka mariyo xayawaanka sunta lahood sunta wax ku dila wuxuu nebigu u sheegay haakada kaana ibraahiimu yucawidu ibnayhi ismaaciila waisxaaq ibraahiimna sidaa unbuu labadiisii wiile isxaaq iyo ismaaciil buu uu akhrin jiro uciidukumaa bikalimaatillaahi taammati min kulli shayaanin wahaama wa min kulli caynin laama marka waa duca towxiid ku salaysan iyo ilmihii ilaahay magan in looga dhigo ilaahayna inuu shar iyo xumaanba ka badbaadiye iyo ilba xadiikana bukhaari baa wariyey min xadiii ibni cabbaas adducaau ducada loogu ducaynaya lilmariidi qofka xanuunsan fii ciyaadatihi booqashadiisa wallah aclam wsala allah wbaarak cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin